بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما baabu fadli silaة الraximi wuxuu ku saabsan yahay silaة الraxim raximkii iyo qaraabada la xiriiriyo waa kan wuxuu ka ogol yahay islaamka qabiilka in laisku xiriiriyo oo laiskugu naxariisto oo laisku dabay isku dabciidsanaado ayaa la rabaa e in dulmi iyo xumaan laiskugu kaalmeeyo ma aha ah. inuu qofka walaalkii dulma ugu kaalmeeyo oo qabiil ugu kaalmeeyo ma aha waxaa tari kar tabartaa ee xalaasha eed haysato ku xiriiri dadkiina waxa ugu tar waxaa laga yaabaa qofka in walaalkii ama ehelkiisi oo dhimanaya uuna waxba u tarin laakiin markay toqo noqoto yaa toley yaa ree hebeley naftiisa u huri a boosho ooma huri karo ama koobo br ama beriis oma hurayo hadduu gaajaysan yahy laakiin markay timaado yaa toley naftiisa iyo dhiiggiisa u huri shaydaanka fir siduu dadku dhex galay qala xadathana mحamed بن cubayd الlahi qala xadathana iبn abi xaazimi an اclاء iبn cabdالرaحman an abihi cabdالرaحman iبn yacqub can abi hurayrata dawsi radي الlahu canhu qaala ataa rajul الnabiya nin baa nabigu u yimid alayhi الsalaatu wasalaam faqaala wuxuu yihi ya rasuul الlah ina lii qaraaba waxaan leeyahay qaraabo ehel baan leeyahay iyo raxim asilhum waan xiriiriyaa oo wanaag iyo ixsaan iyo samafal iyo biri baan u sameeyaa wayaqdacuuna iyagoona way igoynayaan wa uxsinuu ileyhim waan u xisaan sameeyaa wanaag baan u sameeyaa wayusii'uuna ilaya ana xumaan bay igu sameeyaan wayajhaluuna calaya hadal aan fiicneen iyo ficil aan fiicneen bay igu sameeyaan jahligu waxa weeyaan wax allaala wixii fuxshiya oo min alaqwaali walafcaal ayaa waxaa la dhahaa jahli baa la yihahda markay dheheen nabiyullaahi muusa qoomkiisa ay dheheen uu ku yihi in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara markii u horeysay maxay dheheen atastahziu bina waxay dheheen qaaluu atatakiduna huzwa ma nagu jees jeesaysaa muxuu yihi qaala inii acuudu biاllahi an akuna min aljaahiliin soo maarti alistihzaa asukriya cayda afxumada wax sheega xumaan la sheego dhibaato maaratay la sameeyo ficliga qowl waxay ahaataba waa jahli wey jahli weeyaan nabiy llahi nuux alayhi salaatu wasalaam marki isagana uu yihi ina bnii min ahli wa ina wacdaka alxaq wa anta axkamu lxaakimiin qaala qaala yaa nuux inuu laysa min ahlik inuu camalu gayru saalixin falaa tasalni maa laysa laka bihi cilmun inii aciduka an takuna min aljaahiliin ba la yihi wax allaala waxi marka ficil ama qowl oo dhaqan xumaa oo dhan ba waa ficil jaahiliya dhaqan jaahili wey marka wuxuu leeyahay jaahilnimay ula dhaqmaan wa axlumu canhum anna waan iskaga dulqaataa maxaan sameeya waa arrin aada u xanuun badan ilana qofaad wanaag u samayni ixsaan u samayni biri u samayni u sabri oo adigana ku daba taagan oo dhibaato un kugu jawaabi qaala wuxuu yihi nabiga calayhi salaam lain kaana hadduu yahay kamaa taquulu saad sheegtay adaa sheegtaye xaqiiqada dhabta alla ogi saad sheegtay hadday tahay kaanamaa fakaanamaa waxaad lamid tahay adiga oo tusifuhum quudinaya almalla dambas kulul dambaska kulba ma la dhahaa ramaad alxaar dambas kulul adoo quudinaya walaa yazaalu kana zuuli maayo macaka xag macaada inuu yahay min allahi xag alle dhahiirun mid kuu kaalmeeya calayhim ayaga kaaga kaalmeeya maadumta intaad ku sugan tahay calaa dalika falkaa iyo wanaagga xaggaada intaad ka samaynayso ayagana dhibaato ay kugu hayaan xagga alla dhahiir mid kuu kaalmeeyaad helaysaa laa yazaalu ka zuuli maayo dhahiiru macaka min allahi xagga alle inuu kaaga ahaaday calayhim kuwaana uu kaaga kaalmayn maa dumta intaa daa'im tahay calaa dalik inta adiga adan xumaan la imaanin tacadi la imaanin aadan ka darin adiga ka roon tahay ilahay baa garabkaada oo ku kaalminaya ah, waxay rabaan ayaga ha sameeyaano adig wanaag un ugu bedel ilahay baa garabkaada miyuuna kugu fileen ah, alaysa allahu bikaafin cabda ilahay waa kugu filaya subxaana wa tacaala xadiidku waa xadiis saxiix oo muslim baa fii saxiixi kusoo saaray qaala imaamu الbukhaariyu raximah اllah xadathana ismaaciil bin abi uweysin qaala xadathanii akhi cabdulxamid baa la dhaha akhaasna cabdulxamid bin abi uweys can sulayman ibni bilaal can mحamed ibn abi catiiqi can ibni shihaab الzuhri can abi salamata bn cabdiraحman الzuhri ana abaa radad laythi akhbarah can cabdiraحman bn cawf الzuhri radi allahu canhu axad lcasharati اmubashiriina fi ljana anahu samica wuxuu maqlay cabdiraحman rasuul اllahi salى اlahu alيه wasalam yaqulu leh qaala allahu ilahi baa wuxuu yihi caza wajal ana araxmaanu xadiid qudsi wey qaala allah ana araxmaan anigu waxaan ahay raxmaan allaha naxariista badan baan ahay wa ana aniga khalaqtu abuuray alraxima raximka iyo qaraabada raximkaas qaraabada ah nasabka way ka timaadaa iyo wada dhalashada abtirka musaaharada iyo xididtinimada guurka ku yimid radaaca iyo nuujinta intaba way soo geleen waana khalaqtu waxaan abuuray alraxima raximki baan abuuray washtaqtu waxaan u jeexay lahaa raximkii min ismi magacayga raxmaana ayaan kaso waxooga soo jeexay aathaar min aathaari raxmat illaahi naxariista ilaahay allaha raxmaana uu leeyahay aathaarteedi bay kamid tahay in laisku xiriiriyo laiskugu naxariisto faman wasalahaa qofkii xiriiriya raximkiisa wasaltu waan xiriirinayaa raxmaddii allah raxmaana ayuu aahaarteeda qaar kamida la yimid allah xiriirin waman qaacahaa ninkii gooyanaa batadtuhu waan jaraya qadactuhu wey batadtuhu waan goynaya qofkii gooyana marka raximkan mushtaqu min araxmaan allah raxmaana sifadiisaas iyo magaciisaas sifada leh ayaa maaratay laga soo dhex jeexay oo magaca lagu waxay lagu shabahay xagga wasfiga iyo sifaadka waaye yaa naxariista allah laga soo jeexay marka ninkii naxariista oo raximkiisa u naxariista wuxuu qaatay allaha raxmaana sifadiisii raxmaan aheed ee makhluuqana uu usoo dejiyey ay iskugu naxariistaan ayuu qeyb kamida addoonkaas ka helay ama qofka ka helay leanna boqol naxariis buu ilahay abuuray subxaana wa tacaala boqolkaa raxmadda ilahay uu leeyahay allaha raxmaana sifaadkiisa kamida u soo dejiyey addoommaha uu ku abuuray ama uu siiyey waxaa weeyaan khalqigaa iskugu naxariisanaya mid kamida sagaal iyo sagaashanka kale ilahay subxaanahu wa tacaala qiyaamaha ayuu addoomihiisa ugu naxariisanaya fa bihaa yataraaxamu bihi lkhalqu waa raxmadda aan soo dejiyo khalqiga iskugu naxariisanaya raxmadda ilahay baa iska leh allah araxmaana khalqigii buu usoo dejiyey sifadaas inay addoomaha qof walbaba qeyb ay ka helaan nin walbabana qeyb buu ka helay a kii aan ka helina hadee ma laa yarxam laa yurxam ba utaalla qofkaa naxariisan lama naxariisanayo kii kale ilaahay siiyana nasiib buu leeyahayoo yakhtasu biraxmatihi man yashaa qofkuu rabu ilahay ku khasisaa xadiidku saxiixun ligayrihi weeyaan qala xadathana musa bnu ismaaciil atabudaki qaala xadathana abu cawaanata wadax ibn cabdillahi yashkuri can cuثman bn mugiirata can abilcambasin wasmhu maxamed bn cabdilah abilcambas maxamed ibn cabdilah nabigeena muxuu ahaa sala la alay slam maxamed ibn cabdilah marka waxaa weeyaan same wey ninkan abilcambas magacaas magaciina bu kalu leeyahay iyo magaci aabihina qaala dakaltu waxaan u galay calaa cabdillaahi bnu camar baan u galay fi lwahdi baan u galay meesha wahdi la yihaahdo waa meel dooxa oo beer iyo uu ku lahaa yacni wuxuu la jeedaa ardan dhul lahu u lahaa cabdullaahi bnu camar biaaif meeshaa daaif uu ku lahaa wahdi la yihaahdo dhul oo dhul beeraada oo dooxa fa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu camar binu caas cadafa lana nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigaa wuxuu noo soo nagu soo qaloociyey ashaara isbacow fartiisi fa qaala wuxuu yihi alraximu raximku shuxnatun min araxmaan allah araxmaana ama shujna axsanta alraximu shujna mshujna shujna waayo biljim alraximu shujnatun ay mushtaqatu min araxmaan baa laga soo dhambashay man yasil laga ishtiqaaqay man yasil man yasilhaa qofka xiriiriya silhu ilahay baa xiriiri waman yaqdacha qofkii gooyanaya yaqdachow ilahay baa gooyanaya lahaa waxay leedahay qiyaamahay la imaan doontaa lahaa lisaanu carab bay leedahay dalqun furan dalqun fasaaxo badan oo balaaqo badan yowma alqiyama maalinta qiyaama maalinta qiyaama iyadoo carab leh oo carabkeedana carab furan uu yahay carab gangela oo googa-ayo mee waa carab dhiiran oo furan waay haddana dalqi aho balaaqada iyo fasaaxada iyo murtideeda adyaabi ay leedahay haadaa qatacanii sal bima qatacanii ilaahu kan wa igooye wuxuu igooyey weydii bay la soo istaagaysaa dhiiranaan bay leedahay ywm alqyama maalinta qiyaama xadiidku saxiix weeyaan tirmidi iyo xaakim iyo soo saaray iyaguna marka aad ha la iskaga ilaaliya raximka iyo qaraabada oo yaan raxim ahayn soomaalida waa aratay dhamaan waa wada qaraabo waa abti iyo awow iyo adeer iyo mxuu ahaa sodo iyo sodog iyo mxuu ahaa raxim soomaalida haddii la iswaraysto waba lasu wada dhacaya dhamaan wa lasu wada dhacaya waa wada qaraabo qaraabaduna foge iyo iyo mxuu ahaa dhawaansho male waa arki doonaa axaadiista ka hadlayso masaladaas qاla الإmاaم رaحimه اللh xadثna iسmاعيل qال xadثnii سuلaيmاn عan معaawiyaةa بn abi mزrdi عan يزيد بن الrumاn عan cروة بن الزبير عan cاaشha رadي الله عanها aن النaبy slى الlه عليه وsلم qاl الرحم رaحمku jujnatun waxaa laga soo dhabalay min allah alla xaggiisa min araxmaan waa soo maray man wasalha qofkii xiriiriya wasalahu llah qofkii xiriiriya ilahy ilahay waa xiriirinaya subxaana wa tacaala waman qadacaha qofkii goyna qadacahu llah qofkii raxmad iyo naxariis u yeelan waayo raximkiisa iyo qaraabadiisa xiriirin waayo allaha raxmaana isagana sifadiisa raxmadda aheed heli uu mahayo wey way soo socdaan qaala alimaamu baabu silatu raximi raximka iyo xadiidkaana saxiix weeyaan hadde saxiixeynka bukhaari muslim yaa lasoo saaraba baabu silati raximi raximka oo la xiriiriyo taziidu waxay kordhisaa fi lcumri cumrigay kordhisaa qaraabada oo la xiriiriyo a dadkaa islaynaaya arkayso aanay dhibaatada isku hayo ee habeeniy maalinba isku maqan waa dad raxima waa isgooyeen qaala xadathana cabdullahi bnu saalixin qala xadathani leyt qala xadathanii cuqayl bn abi khalidin can bni shihaab aلzuhri qala akhbarani anas bnu maliki abu xamsata albasri khadimu rasuuli illah radia allahu canhu wa ardah ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yihi man axaba qofkii jeclaadaa ama jeceloo raba oo kulunaa nuxibu waa wada jecel lahay bal u fiirsan laakiin man axaba qofkii jecel an yubsada lahu in loo fidiyo fii risqihi risqigiisa waxaa loo yaacaya maxay ta loo ordaayo la raadinayo risqiga qofkii rabay in loo fidiyo xoog laguma helo xaaraan la raadiyana waxba laguma helo lagumana faa'iidee wadadeedi waa tan man axaba qofkii jecel an yubsada lahu fii risqihi risqigiisa in loo fidiyo loo waasixiyo wa an yunsaa lahu in loo ziyaadiyo fii atharihi cumrigiisa inta uu socon ee raadkiisa ay tahay adduunyada uu soconi cumrigiisa in loo ziyaadiyo qofkii rabaa loo dib dhigo falyasir raximahu qaraabadiisa xiriiriyo a marka xoolaha hadaad raadinayso maaha in dadka xoolahooda iyo dhiiggooda iyo sharaftooda iyo la dhaawaco ma ah eh. ayagaasa wax loo taro ixsaan loo sameeyo loo sabro yaaba lagu helaaba cumrigiina waxaa lagu helaa xoolaha lagu cuni lahaa ee lagu noolaan lahaa waxaa lagu helaa in ayaga la xiriiriyo qaraabada la xiriiriyo oka xoolaha hesho ood yarkub tiraahdo meeqaa iyagoo baangad wato dhintay meel cidlaa ku dhintay ya oo dhibaato ay gaadhay marka itaqu llaha waajmiluu fi alb buu nabig alay slam lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha fi riwaya waajalaha naf dhimanaysa ma jirto ilaahay wix ilahay ku arsuqay ee ka cunto ee fataqu llaha alla ka baqa waajmiluu fi alb waxaad raadinaysaan ee xoolaa iyo duuna qurxista qurxista wado wanaagsan oo quruxsan wax ku raadsada xadiidku ah, saxiix weeyaan saxiixeynka bukhari muslim baaba soo saaray qaala xadathana ibrahim ibn lmundirin qala xadathana mحamed بن mcn qala xadathani abi mcn بn ciisa an sacيid بn abi sacيid الmqburi can abi hurayrata dawsi radي allahu canhu qaala samictu waxaan maqlay rasuul اlahi sal slm yaqul asagoo man sarahu qofkii ku farxayo o farx gelinayo an yubsad lahu in loo fidiyo fi risqi risqigiisa irsaaqadii loo fidiyo qofkii ku farxi bini aadamka xoolaha aad bu jecelyahy marka hadduu helo wuu farxaya wa an yunsa lahu in loo dibdhigo oo loo dheereeyo fi atharihi cumrigiisa falyasila xidhi raximo qaraabadiisa xadiidka marka waa waa xadiid gaaban laakiin wuxuu kulmiyey cumrigii iyo irsaaqadii wixii lagu heli lahaa ee qofka loogu barakeen lahaa waxaa isweydiin le marka irsaaqadana waa maktuub baa la yiri waa kii xadiisi cabdullahi bin mascuud nabiga alay slam yiri yujmacu axadukum fi badni ummihi caloosha hooyadii qofkasa ku jira ayaa waxaa usoo aruurinayaa malag baa lasoo diray afar kalimu qoray waxaa kamid a ah, risqigiisa waxuu cuni lahaa iyo ajashiisa kamid a ah. waxaa maktuub qoran weeyaan oo laa yataahar walaa yataqadam sidee marka ku dhacaysaa haddana waxaa la yihi risqiina waa loo waasixin cumrigana waa loo dheereeni qofkii qaraabadiisa xiriiriya markaas daahirkaas isma khilaafayso maya isma khilaafayso masaladan waxaa weeyaan sida shaqi iyo saciid oo kale waay ilahay muxuu yihi fa minhum shaqiyun wa saciid wixii oo sidaa ay tahay ayuu haddana nabiga alayh salam markay weydiiyeen o dheen fa bima yacmalu lcaamiluun icmaluu fakulu muyasarun limaa khuliqa lahu bu yiri ah, qof walba wixii loo abuuray baa loo fudeynaya saqeeya bu yidhi oo shaqada wada marka in u asbaabtaa qofka la yimaado maqaadiirtaa ilaahay uu qadaray qadar walbaba sabab u sameeyey asbaabtii waxaa ka kamida marka qadarka alle uu u qoray haddii aad sababtiisi la imaato de waa iswaafaqday waa iswaafaqday ah, in ilaahay subxaanahu watacaala uu ku qoro in cumrigaada intaa uu yahay asbaabtaa asbaabta haddaad la timaado waxba ilaahay subxana wa kuma ah oo la yihaahdo cumrigiisa waa afartan sano qaraabo goys hadduu noqdo afartankaasu ku dhiban hadduu laakiin sababtii cumriga lagu dheeraan lahaa uu la yimaado oo qaraabadiisa uu xiriiriyo oo uu wax u tarana risaaqadan ha loo waasiciyo cumrigiisana haloo dheereeyo waxba ilahay subxana watacaala kumaha a marka in labadaasba ay jiraan ta kale ilahi wuxuu leya yamxu llahu maa yashaau wayuthbit wa cindahu um lkitaab alooxulmaxfuudkii iyo waxyaalaha kale maqaadiirta kale ilaahay subxaana watacaala uu soo dejinayo in looxulmaxfuudka asalkiisa ku qoran yahay qofka inuu lixdan jir ama toddobaatan asbaabna ay la socoto hadduu la imaan waayena asbaabtaa iyada a ah la waayo musababkiina la waayo haddii asbaabta lala himaadana musababkii la helo marka ilahay waxba kuma awoodiisa shay walbana sabab buu u yeelay marka waxaa kale oo ayaduna tafsiir kale ah najaasha iyo risqi waa wixii lagu qoray waxa laga hadlayo waa barako wey ayana waa la yiri waxa laga hadlayo barakadii weeyaan oo hadde konton jir ama lixdan jir waxaa jirta ilaahay barakeeyey oo ka fiican boqol jir a bale afartan nin ku dhintay oo wixii boqol jir meeshu ku dhintay aan weligii una gaari karin baa jirta afartan jir ka baraka badan boqol jir cumrigiisa o dhan baa ilahay utartiibiyey wax dayaacul waktiga kuma dhicin waddadii saxdeed ba ilahay waafajiyey waxbarasho wax alifid ummadda wax loo taro ummadda oo saameyn lagu yeesho raad iyo basmo wanaagsan oo la reebo waxaasaa marka marka qofka wuxuu noqday fartan markuu gaarayba waa ummad dhan nin anfacay buu noqday ummad dhan buu anfacay fi rasuulkeena sala allahu aleyh waalih wasalam lixdan iyo saddex sano ku dhintay lixdan iyo saddex sano ayuu ku dhintay saddex iyo labaatan sanouna nabi rasuul ahaa inta marka ummadda uu u dhaafay iyo intuu gaarsiiyey bal fiiri saddex iyo labaatan sano marka hadda adi aad cumrigaada fiiriso maxaad qabatay saddex iyo labaatan sano dib haddaad utiriso oo soo martay saddex iyo labaatan sano wey waxaad maqlayso diin hadday noqoto waxyiga aaniga iyo xadiiiga ah iyo siiradii nabiga alayh salaam aqwaasha afcaasha ghazawaadkiisii iyo saraayaadkiisii iyo inta uu nabigu alayh salaam mujtamaca uu maareeyey anwaacdiisi qiyamihiisa kala duwan ijtimaaciyan iqtisaadiyan cibaada intaba saddex iyo labaatankaa sana soo wada maraysa marka rajul mubaarak ilahi barakeyey wa watacaala saxaabadii sidoo kale aimatu lhuda sidoo kale kutubta qaar raggaa alifay imaam nawowi raximah llahu tacaala meeqo ku dhintay ya afartan iyo shan meelahaas wa sooma a ah, leanna wu wuxuu dhashay sanata wuxuu dhintay situmia sita wa khamsuun ah la laba sito iyo shan imaam nawowi raximah llah lix boqol konton iyo lixdii a ah, soo saama a ah, laba lixaad agga agga ka taalla ho dhexdan maa ku jirta shan saasaa lagu xifdiyaa isagoo dhalinyaro ah waxaad aragtay dawaawiin iyo mawsuucaad cilmi ah iyo maraajic iyo kutuba ah, xataa magacooda qaarkood aanan aqoonin oo halkii kitaaba las dhihi karo waa cumri waa waxaa weeyaan zaman dhan waayo wixii khadamaad ahaa iyo wasaaishii iyo fasiir ma haysto ninkan marka su ilahay ukalaamay fiir si u barakeyey fiir cumrigiisi intaasu ku dhintay laakiin boqol kuwii gaari uu ka fiican yahi ilahay ah, baa marka u barakeeyey cumrigiisii subaa ilaa yawmina hada baa aathaartiisi raadkiisii lahayaa ah, oo cilmigiisi iyo nafciisi laga faidaysanaya taana waa lagu fasiraa qaala imaam bukhaariyu baabu man wasala raximahu axabah llah ninkii qaraabadiisa xiriiriya ilahay baa jeclaan ilahay qofku jeclaadana ya qofku ilahay jeclaadana muxuu helayaa kana macahu a ah, in allaha maca aladina taqw wladina hum muxsinuun a ah, in allaha yuxibu almuxsiniin ilaahay qofku jeclaada maciisi bu ahaanaya maciisu ahaan qofku ilahay jeclaada subxaana watacaala cadaab iyo naar bu ka badbaadiyaa ilaahay hadduu ku jeclaado naar kala badbaade ya yahuud iyo nasaare maxay dheheen qaalat ilyahuudu wanasaara naxnu abnaa llahi waaxibaahu bay dhehen ilahay baana jecel maxaa lagu jawaabay qul falima yucadibukum bidunuubikum hadduu ina jecel yahay qofki qof la jecel o la cadaab wax ku harteen marka maxabo iyo jeceel qofku ilaahay uqaado cadaabka ka badbaadiya ayaddaas laga fadist qala xadathana maxamed bnu kahiir qala akhbarana sufyan an abi isxaaqin an almaqra an ibni cumara qaal man itaqaa rabah qofkii rabbigii ka cabsada wawasala raximah qaraabadiisana xiriiriya nusiya lahu nusiya waxaa loo dheereenayaa fii ajalihi cumrigiisii iyo ajashiisaa loo dheereen oo loo dibdhigi watharaa waxaa badani maaluhu xoolihiisa wa axabahu ahluhu ehelkiisana way jeclaanayaan ehelkiisa qaraabadiisa wax u tari jireen way jeclaan dadkaa ku jeclaanaya a ah, haddii dadka ku jeclaadaan ya oo ad xoolahaadii iyo waxaad haysay ummadda intaad ku anfacda ay ku jeclaadaan ayada laftirkeeda waa calaamatu xub illahi subxaana wa tacaala ilahay markuu qabuul qofka usoo dejinayo ilahay baa jeclaaday subxana wa tacaala wa axabahu ahluhu ehelkiisa baa jeclaan marka hadda xadiidkan man wasla raximahu axabahu ilahi baa jeclaan xadiidka kuma cadda axabahu llahu soo marta kuma cadda laakiin arrimahana waxaa lagu gartaa inuu addoonku uu ilaahay jecelyahay subxaana wa tacaala ah. idinka ahlahu min mini kordhawa idinka ma inagu qorayba baabu man wasala raximahu aha bas waa kala duwanahay axabahu allahu baana i qoran saa u qoran yihi marka waan isku keeni karnaa labada dhinac wa is keeni haddaad axabahu ahlu la yihahdo xadidka waa ku cad yahay markaas haddii la yidhaha axabahu allahuna waa dalaala a maxaa weye manduuq iyo mafhuum soo ma aha marka mafhuumkii waaye a maxaa yeelay qofkii ilaahay ajashiisa uu dheereeyey maalkiisana badiyey ehelkiisana ay jeclaadeen jeceelka ehelkana laguma helo ilaa dadka waxaa ku jeclaanaya goorma marka waxaa weeya xadidka waad garanaysaan axab allahu cabdan naadaahu jibriila ayib eh, taasna waa laga fahmi karaa lakin haddii baabka sidaa idinka igu qoran waa ku cadiyaayo taas oma baanaan taawiil iyo tafsir oma baahna tafsir oma baahna mafhuum lmukhaalafa maxay tahay marka wa axabahu ahluhu ehelkiisa jeclaan hadduu xiriiriyaan yidhi hadduu marka mafhum mukhaalafa maxay ta ya hadduu gooyo ma la jeclaani male intii lagaa goyn karaa lagaa goyni gurigaada hadduu guuto lagu farxi dukaankaada hadduu haddii la bilaqaysto waa lagu farxi soo sama haddii bakeel qofku uu yahay una qaraabadiisa ehelkiisa uunan saacideynin waxaa weeyaan isagana waa la nacayaa waa la naci marka haddii lagu nacana xoolahaadi muxuu kuu taray xoolahaada wuxuu ku fiican yahay in lagu jecel yahay lagu daba socdo dadku wax kuu taraan baa lagu jecel yahay waman yakun daa fadlin fayabkl bifadlihi calىa qowmihi yustagna canhu wayudmami sameen ninkii xoola laho xoolihiisa eelkiisa aan ku kaalmaynin intii laga deeqotema lacay kaas muxuu yaha la dhihi ayb xadiidku xasan weeyaan ibn abi shayba iyo soo so meerkeed qala imaamu xadathana abu nucaym alfadl بن dukayn qala xadathana yunus bin abi isxaaqin qala xadathani maqra abu mukhaariqin huwa alcabdiyu qaala ibnu cumara wuxuu yihi man itaqaa rabba qofkii rabbigii ka cabsada khayr oo dhan halkaas sacaadada halkaas ka bilaabataa wawasala raximahu qaraabadiisa xiriiriba xaqi addoomaha unsiya lahu waxaa loo dheeranaya fii cumrihi cumrigiisa loo dheereen wafaraa maaluhu xoolihiisana way badanayaan wa axabahu ahlu ehelkiisana way jeclanayaan xadidku isagona xasan wayan ka saabiqihi kii hore lamid baabu wuxuu ku saabsan biru laqrabi falaqrab in loo baaririfalo qaraabada hadba siday kugu kala dhow yihiin ka kugu dhow ka kugu dhow xadahanaa xaywa bnu shurexin qaal xadahanaa baqiya bnu walidin qaal can baxiir ayuu ka waramay ibnu saciid baxiir baxiir ibnu saciid can khaalid bn macdaan can lmiqdaam bn macdaykarib anahu samica wuxuu maqlay rasul waa saxaabi miqdaam bn macdaykarib radia allahu canhu samica rasuul اlahi salى الlahu alيه wasalam oo yaqulu lahu maqlay ina allaha ilahi yuusiikum wuu idin dardaarmaya biumahaatikum hooyooyinkiini ina dhalay iyo kuwii ay sii dhaleen umahaad marki la yihaahdo waa usuushaas o dhan bay soo geliya usalkaas hooyada iyo hooyadeed aabaha waxaas o dhan hooyadiis ina allaha yuusiikum biumahaatikum hooyooyinkiin inaad uxsaan fashaan uma yuusiikum wuxuu idin dardaarmayaa oo idin amraya biumahaatikum hooyooyinkiin inaad u kaalmaysaan oo ixsaan u samaysaan iyo biri uma yuusiikum wuxuu idin dardaarmaya biaabaa'ikum aabayaashiin uma yuusiikum wuxuu idin dardaarmaya bilaqrabi falaqrab ka idii dhow iyo ka hadba sii dhow xadiidkana saxiixa weeyaan marka hooyada da iyada waad garan waa soo maray biriga markii nabiga la weydiye man abaru saddex jeer umaka uma umaka uma umaka waa kii la yidhi marka kadib aabihi imaan qaraabadii alaqrab alaqrab sidaasay markaa silaturaximku tartiibkaasuu leeyahay ka tartiibi qurbi alawliyaa marka qaraabada laga hadlaayo iyo awliyaa nasab iyo awliyada laga hadlayo waa kala dhodhow yihiin ah, kala dhow yihiin gabar haddii hala guuriyo yaa guurini waad garanaysaa marka xagga nasabka kasoo dhukuurta un ay ku jirta baabka asaga ku jirin xagga cadfiga iyo naxariista iyo dabacsanaanta iyo uturidana dee baabkeeda hooyada ay uhoreynaysa hooyada uhoreynaysa qaala alimaam albukaari xadathana musa bn ismaaciil atamudakilminqari qaala xadathana alkhazraj alkhazraj bn cuthman abulkhaaab asacdi qaal abarana abu ayub sulayman mawla cثman bn cafan qaala jaana waxaa noo yimid bu abu hurayra cashiyat alkhamiisi galab khamiisaad oo leylat aljumca habeen jumcaa soo gelayso galab khamiisaad laylat aljumca habeen jumcana ay soo gelayso yuu noo yimid abu hurayra faqaala wuxuu yidhi uxariju waxaan adkeynayaa oon dembi ku xukumi oo culays aan saari calaa kuli qaaicin raimin calaa kuli qaaici raximin qof kasta oo qaraaba goysa lama qaamo inuu naga kaco min cindina agtaanada qofka xalqadii baa la fadhiya abu hurayra radi allahu canhu mucalim innaas alkhayr dadka khayrka beray xadiista iyo diinta nab nabiga alay slam ka qaaday marka wuxuu leeyahay uxarij a ah, waxaan culays ku saari oo xaraj iyo dembi iyo ithmi ay tahay inuuna si ag fadhiyo warkayga diido calaa kulli qaatici raxib qof kastoo goysa lama qaamo inuu istaago min cindina agtaanada yaan ku cusleynaya ku adkeynaya ee hanaga kaco qofkii qaraabagoysa xalqada hanooga baxo a ah, markaasaa laswadanabay haddaba qof fadhi anaa qaraabo goys oo istaagi falam yaqum axadun qofna ma kicin dadki o dhan waa las wada xataa qaala ilaa uu ka yiri abu hureyra hadalkaasi halaatan saddex jeer bu war qaraabo goys o xaqada nooga bax na dhaaf a ah, waa las nabay fa ataaha fatan wiil dhalinyaraha de waa las ogyahayna wiil dhalinyaraha kacay ataaha wuxuu tagay fatan wiil dhalinyaraha u tagay camatan eed lahu eedadiisa islaan eedadiisa oo uu gooyey ayuu ku orday qad saramahaa ee qaacaha uu jaray qad saramaha uu gooyey Ah, mundu sanatayn laba sano ayaa yuu gooyay eedadiisa una salaamin waxba u tarin una maaragtay uu jaray fadakala calayha eedadiis buu u galay markaasay yaabtay deena ninkii caasiga ah ay kugooyey laba sano waa kusoo galay faqaalad waa iska eedahade qalbi jilicsan faqaalat waxay tihi yabna aki ha hadal fiican bay kuso jogeysay walaalkay wiilkiisiyo ah, sida laiskuu dhow yahay fiiri eedadaa wax fog baad umalaynaysaa walaalkay bay tiri walaalkii isku aabo ama isku hooyo ama labadaba a oo isku geedka ka baxeen yabna akhi walaalkay wiilkiisio maa jaa bika maxaa ku keenay ila waa la yaab doogta inay imaado asalka waxay ahayd inu mar walba u imaado oon lala yaabin ayay ahayd laakiin maxaa meesha ku jira waa kaadigoysay baa ku jira meesha waa kaadigoysnaye maxaa ku keenay maanta kusoo qaaday qaala wuxuu yihi wiilkii samicta abaa hurayratan maqlo yaquulu leh kada wa kada asagoo le war qaraabo goys khayr ma qabe barakada iyo karaamada iyo sakiinada nagu soo degayso ayuu wanaseejina waa bacawe hanaga hana dhaafo hana dhaafo asagoo halaa maqlay qaalad waxba kasaasaan usoo orday qaalad waxay tiri irjic ilayhi ku laabo oo fasalhu waxaad weydiisaa lima qaala daka wuxuu saa u yiri wuxuu saa u yiri abu hurayra bal daliilkeedii iyo xujadeedii or soo weydiye qaala wuxuu yihi wiilkii samictu abu hurera la weydiiye da abu hurera wuxuu yihi samictu nabiya nabigaan maqlay alayhi salaam yaquulu leh ina acmaala bani aadam bani aadam acmaashiisa iyo wixii uu shaqaysto oo khayr iyo xasanaada tucradu cala allah ilahay baa loo bandhigi waxa ilahay loo bandhiga xasanaadka wey a kelimu ayibka ayaa ilahay loo kor yeelaa subxaana wa iyo camalka saalixaa tabaaraka wa tacaala cashiyata kuli khamiisin galab kasta oo khamiisa laylat aljumca jumcana ay soo gelaysaa loo bandhigi falaa yuqbalu falaa yaqbalu ilaahay ma aqbalayo camala qaatici raximin qof raximkiisa gooya camalkiisa la aqbali maayo a la aqbali maayo ilahay loo geeni maayo subxana wa tacaala dhibkaas marka soo mar xadiidkii abi hurayra abi hurayra marka wuxuu leeyahay galab khamiiseedna waa la jooga jumcana way soo gelaysaa camalkii baa la rarayaa oo samada loo qaadayaa ilahay xaggiis loo dhoofinaya loo gudbinayaa malaaigti baa qaadaysa ilahayna qabuul iyo soo dhaweyn buu ku samayn qofka wanaagsan kuwa xuna waxaa jirta camalka naga carqaladeen camalka anagi ah, inay camalkiiba isbaara intay udhigtaan waxaan xun ay sameeyeen yaama ka baqaynaa shumigooda leanna shumi baa jira nabi alay isalaatu wasalaam muxuu yihi laa tadkhuluu qoladii eh, ree ree qowmu thamuud markii uu la galay saalex nabi saleh alayh isalaatu wasalaam ha u gelina buu yiri qoladii la halaagay guryahooda gelina buu yiri ha sakin ladin ilaa an takunuu baakiin inaad ooyeysaan mooyeen qolada marka dembigay galeen iyo cisyaankay la imaadeen iyo ilaahay subxaanahu watacaala cadaabkuu cadaabay jazaan wifaaqan inay heleen waa masale ka baxsan dadka laakiin meeshan shu'mi baa ka jira lacnad allah ku dhacday qaaro allah ku dhacday wixii qoladaasi ay sameeyeen ee cadaab ahaa waxaa looga badbaadi karaa taqwo ilaahi iyo khushuuc iyo oohin baa looga badbaadi karaa inaad adiga aad noqoto qof alla ku xidhan kuwa waxay ku dhinteen ilahay bay gooyeen saan ku mara saan ku badbaadi marax iyo ciyaar iyo dalxiis haddaad ku marto dee waxaa weeyaan makrigi ilahay baad aamin ka noqotay khatarna waad kusugan tahay wey makrigi ilahay baad aamin ka noqotay khasaaro marka iyo khatar ayaad ku sugan tahay xadiigan xasanu ligayrihi weyaan asaguna qala xadathana mحamed بن cmran بn abi layla qal xadathana ayub بن jabir الxanafiy can adam بn caliyi can ibni cmr radi allahu canهuma qaala ma anfaqa الrajulu ninka wuxuu ku ma anfaqa الrajulu ninka ma nafaqeeyo calaa nafsihi naftiisa wa ahlihi ehelkiisa ila naftaada inaad u nafaqeyso ood wax u tarta lagaa rabaa ibda binafsika wa ahlihi reerkiisa ma nafaqeeyo yaxtasibuhaa isagoo nafaqadaasi ajir ka xisaabanaya xataa adi waxaad tarafsanayso naftaada iyo noloshaada iyo cuntadaada ixtisaab inaad qur-aanka ku barato cilmiga ku barato allah ku caabudo khayrkii wanaag ku samayso a aad niyaddaa kugu jirtaa la rabaa yaxtasibuhaa ilaa hadday dhacdo aajarahu llah ilaahay ajir buu ka siiya tacala kolay fiiha <clears throat> arrinkaasi nafaqadaa ilahay ajir buu ka siiyaa biilka cidda la siinaayo waa sadaqo a waxay adiga naftaada ad ku bixinaysa niyado wanaagsanna aad u samaynayso inaad cibaadada iyo khayrka u kaalmaysato sadaqa wey wabda ku bilow buu nabigu wuxuu yihi calayh salaam biman qofka aad tacuulu masruufayso dadka aad biisheed nafaqadooda ku saaran dadkaa ku bilow haddaad sadaqaysan fa in kaana fadla haddii dheeraad uu soo baxo oo wixii eelkaadii iyo waajibaadkii markaad bixiso wax dheeraada uu kusoo haro falaqrab alaqrab hadba kakuu dhow kakuu dhow yaad si si u kala dhow yihiin wain kaana fadla qaraabadaadi markaad xiriirisa haddii wax soo dheeraado fanaawil sii markaasi man tashaa qofkaad rabta si fanaawil waxaad siisaa ood u laacdaad siisaa qofkaad doonto ee kale ummadda kale sii markaas laakiin marka hore tartiibka ku soco daciifu lisnaad xadiidku laakiin qaraabada iyo inay owlo tahay ibda biman tacuul waa xadiis saxiixa oo nabiga alay sala ka sugnaaday waxaa kaloo kusugnaaday asadaqatu asadaqatu cala almiskiini sadaqa wa calaa diraximi hintaani sadaqatun wasila laba ajir baad helaysaa sadaqa iyo silaturem bay ku noqon qaraabadaada haddaad xiriirayso kan lakin daciif wey sanadkiisa lakin xadiis kana baabu laa tanzilu raxmatu naxariistu ma soo degto calaa qoomin qoom kuma soo degto fiihim dhexdooda uu yahay qaadicu raxim qaraabagooye ti abu hurera hadan soo marin oo kale wey qof qaadicu raxima meeluu fadhiyo naxariis kuma soo degto raxmada waxay noqon kartaa madarka iyo roobka raxmad baa lagu magacaabaa madarka iyo roobka roobka iyo jafaa roob la-aanta iyo jafaafka iyo abaaraha qaraabagoynta ayaa sabab u ah zakadii baa la bixin waayey dadkii mudnaa baa la gaadhsiin waayey qaraabadii baa la xiriirin waayey marka abaaro iyo roob la-aan baa marka imaanaysa xaggaasay ka imaan kartaa raxmaddan way badan tahaye naxariista ilaahay ma imaanayso meel qaraabo gooye uu fadhiyo xadathana cubaydullahi bnu muusa qaala akhbarana sulayman abu idam qaala samictu cabdallahi bn abi owfa yaqulu can nabi sal slm ina raxmata naxariistu laa tanzilu kuma soo degta calaa qowmin dad fiihim dhaxdooda uu yahay qaadicu raximin qaraabo gooye daciif wey xadiidka Ah, kea soo marray mid oo u yardhow aha ninka la yihahdo sulayman sulaymanka ibnu zayd abu idamkaas yaa matruk xadii ah matruk xadii ah, mutaham bilkadib matrukuhu mawaaxidu bihi infarat waajmacuu lidacfihi fahuwa karad soo mahen waka karad ee kala mawduuci mawduuc buu lamid yahay wey baabu wuxuu ku saabsan ithmu qaatici raximi qaraabagooyaha dembiga uu leeyahay qaala xadathana cabdالlahi بن صالح qال xdثnي leyt qال xdثnي cqayl بن abi khالد عن بن شهاب الزهري qال aخبرnي محمد بن جuبير بن مطعم أن جuبير بن مطعم جuبير بن مطعم بن عdي النوفلي أخبرhu أنhu سمعa رsuuل الله nabiga عaليه السلام buu mqlo yqul laa ydkل جنةa جنة ma galo qاadic الرحم qaraaba gooye qof qaraabadiisa gooya jano geli maayo xadidku waa xadيث صaحيixa weeyaan bal bukhaarina صaحiixiisa weyn bu kusoo saaray mslimna fi صaحihi bu kusoo saaray marku متafq عalى صحatihi xadiidkan axaadiista waciidka daran ka hadashay kamid tahay alxadiid waidi waciidiya hadduu qaraabadiisa intuu gooyo weliba kusii dhaaka dhaakoodo u arko inay sax ku saxsan yahay oy xalaal u tahay inuu hebel ama heble ama qaraabadiisa u gooyo y uu xalaashado kaas waxaa weeyaan laa khilaafa inuu gaal yahay oo gaaloobay liannahu wuxuu diiday shay macluum min addiini bidaruura wax diintu ay laisku waafaqsan yahay badiihiyaadka ah shareecada isku waafaqsan yahay itifaaqa ay oon laga ilduufi karin ayuu inkiraayo diiday aa ku gaaloobaya haddii kalese waxaa weeyaan waciid daran ayay u tahay oo qofkaa isaga ah sifadaa uu la yimid waa sifaatu lkufaar naartana <clears throat> jannadana ma gelaayo maca awali daakhiliin saabiqiinta hore jannada gelaysa kuma darmanayo kuma darmanayo dambi weyn buu la yimid ilaa laga jaaziyo mashiiyada ilahay mar walba uu ku jiraa subxaanahu watacaala laakiin saabiqiinta hore kuma darmanayo waa sida ahlu sunaha ay yidhaahdaan axaadiista waciidka waxaan kufriga gaalnimo ahayn in adiladaa la jamciyo adila alwaciid iyo adilat lwacdi la jamciyo marka hadduu istixlaashado oo banaysto shay xaaraana oo maclum min adiin lidaruura ama shay xalaala uu inkiro taa waa ku gaaloobayaa oo masale kaley soo gelaysaa nusuus kale cadaynaysa istihzaa fi diin illahi bay soo geli laa tactadiru qad kafartum bay imaan laakiin haddii uu uuna banaysanin oo macsiyo iyo dembi inay tahay u arko uu ka toobadkeena waa laga aqbalay hadduu ka toobadkeeni waayena mashiyada ilahay buu ku jiraa kuwa saabiqiinta ee lasoo dhaweeya kuma jiro kadib laakiin tawxiidkiisa iyo acmaashiisi saalixada ee kale iyo shafaacatu shaaficiin ayuu ku badbaadi fi nihaaya jannada ku gelaya qaala xadathana laakiin khatar buu kusugan yahay waa qof khatar kusugan qala xadathana xajaaj bin minhaal qala xadathana shucba bnu xajaaj qala akhbaranii maxamed bin cabdiljabaar qala samictu maxamed binu kacbin anahu samica aba hurayrata yuxadidu can rasuuli illah nabigu ka warramay alayh salam abu hurayra qaala wuxuu yihi nabigu ina raxim raximku shajnatun waxaa laga soo ishtiqaaqday min araxmaani allah araxmaana sifaadihiisaas taqulu waxay dhihi yaa rabbi rabbigayow inii dulumtu waa lay dulmiyey yaa rabbi rabbigayow inii qudictu waa lay jaray waa lay gooyey yaa rabbi rabbigayow inii inii dambi kale isheeg yaa rabbi yaa rabbi bay badin fayujiibuha ilahay baa deen ajiibayo la hadlaayo wuxuu ku leeyahay alaa tardayna soo raadli kuma wada calaa cashaye an aqdaca inaan gooyo man qadacaki qofkii ku gooya wa asila aan xiriiriyo man wasalaki qofkii ku xiriiriya asila aan xiriiriyo man wasalaki miyayna kugu fileen ha bala bay leedahay way gu xasan weya xadiidku isagoo saxiixa macnihiisana waa jiraa oo markii tiri maqaamu lcaayid hada maqaamu lcaayid mka min alqadiica laakin dhihi jiray soo raalli kumatiyan aslamana wasala xadiidkaa saxiixa kusugnaa dayib marka waa wacdi ilaahi subxaanahu watacaala qofkii marka qaraabadiisa gooya naxariis iyo khayr ma helaayo waa inuu isgaaraa qaraabada xiriirinteeduna waa kulun bixasabihi waxaa laga yaaba qof maal leh oo xoolo kaaga baahneen qaraabana aad tihiin muxuu kaaga baahan yahay marka xoolo kaagama baahno lakin muxuu kaaga baahan yahay salaam buu kaaga baahan yahay booqashuu kaaga baahan yahay garab istaag buu kaaga baahan yahay ixtiraam buu kaaga baahan yahay waxaas o dhan buu kaaga baahan yahay qaraabada marka qof qofka ku qof baa dhaqaalo iyo wax inaad siisa kaaga baahan oo gacanta kaaga baahan qof baa xilli maaratay uu madluum yahay oo laga gardaran yahay inaad garab istaagto ood difaacdo oo garab istaagto ka difaacdo kaaga baahan marka kullum bixasabihi wayaan oo qof walbaba meesha uu kaa mudan yahay inaadan khudlaaninin od gargaarka iyo garab istaaga aada kala noqonin baa la rabaa qaala xadathana aadam bin abi iyaasi sacdi qaala xadathana ibn abi dibi maxamed bin cabdiraxmaan bin mugira qaala xadathani saciid bnu samcaan qaala samictu aba hurayrataan maqlay radia allahu canhu yatacawadu asagoo ilahay ka magan galaya min imaarati sibyan ah, caruurta madaxnimadooda wa kuwa mxua aqligaabka ah ee duuflaalada ah oo aan khiyaarta ahayn dad aan khiyaar ahayn oo iska duuflaalla oo ayo calooshooda iyo farjigooda iyo hawadooda waxaan hem aan fiirinaynin mas-uuliyad iyo xil aan danba ka lahayn kuwaa madaxnimadooda ilahay ka maangalay bula abu horeere waa dhalinyaro weligoodba aan khibrad iyo muxuu ahaa soo qaadanin aan soo marin khibrad ma leh deganaan iyo culeys ma leh khiyaarnimo kuma jirto wixii qaraabanimo la xeerin jiray ama ixsaan iyo wanaagoo la xeerin jiray ama daris wanaagoo la xeerin jiray inta midna ma yaqaano waa ilmo yaro had soo booday a caqli gaab iyo caqli yaraan iyo fikir yarina waa udheer tahay fikir yarina way u dheer tahay calooshiisa ciyaar waay <clears throat> marka midka noocaasa madax inuu noo noqdo ilahi baan ka magangalay bu dhihi jiray abu hureyra ilah waa na gaarsiin saasuu dhihi jiray dhalinyaradii dambe ee marka dambe dee bani umaya waxaasa ishaaraya baa la abu hureyra radi allahu canhu sanata sitiin waxbuu sheegay faqaala saciid bnu samcaan ba wuxuu yihi faakbaranii ibnu xasanata aljuhani ba wuxuu ii waramay anahu qaala liabi hureyra inuu ku yihi ma aayatu dalik calaamada lagu garto dhalinyarada iyo dadkaas duuflaalada iyo sufahada caqligaabka madaxnimadooda maxaa lagu gartaa qaala wuxuu yihi an tuqdaca alarxaam in qaraabadii la gooyo a qaraabadii raximkiiba inaan danba laga gelinba wa yutaaca in la adeeco almuqwi midka wax baadiyeenaya ee muxuu aha dulmiga sameynaya riwaayada iyo dulmiga sameynaya duqyaanka ku jira in la adeeco warkiisa loo sacbiyo wa yucsaa la caasi almurshid midka dadka hanuuninaya ee hadalkiisa toosan yahay ee ficilkiisa toosan yahay ee wanaagga ummadda ugu baaqinaya in la caasiyo taasna waxay kamid tahay calaamada lagu garto dadkaasi sibyaanta iyo sufahada madaxnimadooda waa meel inay ka talinin xadiidku waxaa weeyaan saxiix duuna riwaayat aljuhani aljuhani riwaayadiisa dambe u yiri faakbirnii abu hurera wma aayatu dalik intaas daciif weeyaan laakin inuu abu hureyre yiri ilahi waxaan ka magangalay min imaarati sibyan wasufaha ta ayada waa sugan tahay qaala imaamu lbukhaari raximah llah baabu cuquubatu qaaici raxim qofka raximkiisa gooya cuquubada cuquubada qofka asaga adduunka fi dunya uu ku helayo leannahu cuquubooyinka qaar waxaa jirta adduunyada ay kugu imaanba oo aakhra baa lagula sugeynin xadathana aadam بن abi iyaasi qaal xadathana shucba bnu xajaaji qaal xadathana cuyayna bn cabdiraxmaan qaal samictu abi aabahi baan maqlo yuxadiu ka warama can abi bakrata nufeec nufeec ibn xaarit radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi ma min dambin dambi ma jiro axraa ay awlanimo awlanimo badan tahay dembi ay owlo tahay oo xaqiiqo tahay an yucajila inuu soo dejiyo allahu ilaahay lisaaxiibihi saaxiibkii alcuquuba cuquuba usoo dedejiyo fi dunya addunyada isagooba nool indhihiisa ku arko maca maa yudakharu lahu waxa loo kaydiyana ay la socoto fi laakhirati aakhirana loo kaydiyey min qatiicati raxmi ma jirto wax ka daran walbaqyi iyo dulmi ummadda la dulmiyo o lagu xadgudbo labadaasi adduunyada lagu arkayaa ninkii dadka dili jiray ee dadka ku xadgudbi jiray ee ku amartaagleyn jiray ee duqyaanka iyo dulmiga iyo santaaga ku jiray adduunyada markii la joogay si xun asagoo u dhintay baad arki asagoo dulloobay baad arki asagoo dhibaato ku dhacday baad arki asagoo nolosha ka xumaataad arki marka waxaa weeyaan aakharaba lagula sugi mahayo qadiicaturaxim qaraabadoo la gooyo iyo baqyiga iyo amartaagleynta iyo dulmiga addoomaha ilaahay la dulmiyo ee lagu xadgudbo adduunyada inay ku timaadaa axraa ah oo awla ah xadiidkuna saxiix weeyaan abu daud iyo tirmidi eyr bay soo saareen baabu laysa alwaasilu haddaba ninka xiriirin ma aha bilmukaafi midka abaalgudaya almujaazi xiriirintu ma aha inaad adiga aada mar walbaba fiiriso muxuu kuu taray maku soo booqday booqo waxbuu ku siiyey sii kaas lama dhaho waa si lama dhaho ka waxa weeyaan waa qof laba qof oo wareeg isdhaafsanaya mujaazaad iyo abaalgud isku samaynaya ee midda ajirka weyn laga heli ma aha inaad ka sugto qofkan aad xiriirinayso xaggiisa inaad wax ka sugto maaha yaad wax ka sugi allah ilahay baad ka sugaysaa markaad waxaan samaynayso u samee waajib diinaad gudanaysaa allaad ugu dhawaanaysaa waa cibaado alla ku faray qaraabada xiriirinteeda haddii ayaga kuu ixsaan falaan iyo haddayna kuu samayninba ajir iyo thawaab ilahay baad ka sugaysaa <coughs> xagga ka <coughs> sida ay dhaheen dadkii wanaagsanaa qiimaha badnaa markay sadaqada iyo khayrka iyo wanaagga ay bixiyaan maxay dhaheen laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuuran bay dhehen ha annaga abaalgud iyo ayaa mahadnaq iyo axsanta kaa inagama sugayno ee ilahay baan ka cabsanayna subxaanahu watacala on thawaab iyo ajir ka rabnaa taasaa la rabaa lakin <clears throat> haddaad fiirsato tira hibl isaga muguna gooyey xiriirintaa lama yihahdo <clears throat> qaala xadathana moxamed bnu kahiir qaala akhbarana sufyan athawri can acma sulayman walxasan ibni camr wa ibnu khalifa can mujaahid ibni jabrin can cabdillahi ibni camr ibnu caasi qaala sufyan wuxuu yihi lam yarfachu qaala sufyan isaga wuxuu yihi lam yarfachu acmashu ila nabi sal l slm riwaayadan isagaa acmash baa ku jira sanadka acmash iyo xasan ibnu camar iyo fidri iyo isla warinaya moogtahay riwaayada acmash sida nabiga umu koryeelin yaa u koryeelay xadiidka nabiga wa rafacahu lxasanu wa fidrun fidr ibnu khaliifa labadaasaa can inabi sal slam yani rafacuu xadiida ila nabi sal slam ayagoo maraya hagee mareen can mujaahid can cabdillahi bnu camr intay kaxeeyeen yay can inabiyi dhaheen ee maaha in ayaga toos nabiga uga wariyeen sanadka macnaha xadiidkooda marfuuc weeye ama xadiisulacmash sa waxaa weeye mawquuf cala cabdillahi bn camr buu mawquuf ku yahay nabiga ma gaarsiinin qaala wuxuu yihi laysa alwaasilu nabiga alayh salaam laysa alwaasilu ma aha mid xiriiriya bilmukaafi xiriiriya ma aha midka abaalgudaya ee wixii loo taray uun fiirinana waa lai tara liima tarinta ku haya walaakina alwaasila waasil waxaa weeye xiriiriye aladi midka idaa quicad haddii la gooyo raximuhu qaraabadiisa qadacad ay goyso raximuhu qadacad waxaa goysa raximuhu wasalaa xirinayo qadaca soo ini qor saasa ku yartoosan waaya qudicad gooyo raximo wasalha qadacda ka fiican hmm. qofka haddii la gooyo raximkiisa xaggiisa laga gooyo qoraabadiisa ay gooyaan wasalha xiriirinaya ayadana noqonaysaa hmm. ayib xadiidku saxiix weeyaan <coughs> baabu wuxuu ku saabsan yahay fadlu man qof fadligiis yasilu xiriirin daraximi haalimu daraxim qofka xiriirinaya man yasilu daraxim qofka qaraabadiisi saaxiibkaabuu xiriirin aaalim ee daalimka ah waa qaraabadiisi waa raximkiisi laakin waa dhaalim a dhaalim weeyaan ya xataa hadduu dhaalim yahay inaad iska xiriiriso wey gaalkiibaaba la xiriirinba qala xadathana malik bn ismaaciil qala xadathana ciisa bn cabdiraxman can ala ala bn musarif an cabdiraxman bn awsaja an albara albara bn caazib radi allahu canhuma qaal jaa acraabiyu nin reer baadiya yimid nin reer baadiye ah faqaala wuxuu yihi ya nabiy allah nabigi ilaahay ow calimnii waxaad i bartaa camalan camal yudkhiluni ljana jannada igeliyey bar camal jannada igeliyey bar faqaala qaala nabigu wuxuu yihi lain kunta aksarta alkhudba laqad acradta almas'ala lain kunta haddaad tahay aksarta midkii gaabiye alkhudba khudbadi haddaad gaabisay laqad acrarta waxaad ballaadhisay almasala su-aashi masaladii baad ballaadhisay wuxuu ka wadaa ninka hadal yar buu ku hadlay sooma callimnii camalan yudkhilu ljana ma khudba dheer ba intaa ma khudba dheer ba waa hadal gaaba soo ma hadalka waabaad gaabisaye faahfaahinta su-aashaadase cariid wey oo ballaaranta waxa janna lagu galo naar laga badbaado ma wax yar ba ya diinta o dhan maxay ka hadlaysaa in janna la galo naar laga badbaado soo ma biaxkaamiha wa acmaaliha wa umuuriha saa saa marka nabig wuxuu yihi hadal gaaban waad ku hadashay laakin su-aashan waa su-aal aad u balaaran buyu nabig alay isalatu wasalaam lain kunta aksarta alkhudba haddaad khudbadii soo gaabaysay kelimadaadi laqad acrabta masala masaladina waad ballaarisay ka jawaabta waa ati haddaa rabto janna inaad gasho naar ha ka badbaado actiqi nasama addoon qof oo addoonnimo ku jira qof kale gacanta ku hayo oo uu addoonsanayo xore actiq xore annasama naf xore oo yaan lagugu imaanin adiga wa fuka soo furoo ka qayb qaado arraqaba addoon iyaduna addoon aheedna qoor xoreynteeda ka qayb qaado wafuka marka actiqi nasama wafuka araqaba qaala wuxuu yidhi saxaabigii awalaysataa labadaa eray miyaynan ahayn waaxidan isku mid actiq <clears throat> nasama actiqi nasaba naf hore wafuka raqaba soo iskumid maaha qaala wuxuu laa maya cidqu nasamati haddaad maqasho an tuctiqa waa inaad xorays annasaba adigaa bilaabay to aad laheed baad xoraysay maya waad soo gaday wax kugu yimid ma jirto wax kula mushaarakeeya ma laha waxaa la dhahaa cidqu nasama wafaku raqabana waxaa weeye an tuciina inaad kaalmayso ka qayb qaadato cala araqaba calaa faki raqaba raqabadaasi siideynteedii xoreynteedii baad kaalmo ku yeelatay a addoon la kitaabeeyey oo intaasa la haystaa meeqaa ku soo ma ahaa toban kale iga maarata igaga darana qaaraankii ka qeybqaadasho qaaraan laga qeyb qaata la dhaafa ku raqaba ko taa janaa lagu galaa naara laga badbaadaa waxaa kale walmaniixatu raguub almaniixa neefka irmaan ee maalka ah alraguubu ee caanaha badan raguub kathiiratu dari waasicatu dar caanaha badan la jecel yahay neefkaa inaad qof siiso tiraa sacan soomaarita haa irmaan adigu ku yahay maal inta uu ka goraayo walfay inaad ku noqoto ixsaan iyo samafal iyo biri oo la noqoto calaa diraximi qaraaba qaraabadu u saaxiiba mid qaraaba u qaraabadaada inaad xiriirin wanaagsan aad kula laabato oo tiraahdo hebel baa maanta booqan iyo hebel baa maanta utari iyo aad xaggaas alfay arujuuc baa lihaha faygu faya fiyu fayan inaad noqoto calaa raximi aad ku noqoto bilbiri walixsaan samafal iyo wanaag iyo xila iyo sila aad ogu noqoto fa aad ku celiso yani ku celiso ood ola laabato fain lam tudiq haddaadan kelin dalik intaa lasoo sheegay haddaadan awood mau lahayn oo dhaqaalihii wax lagu xeyn lahaa ama wax lagu xoreyn lahaa ama ada haysanin faamur amar bilmacruufi wanaaga dadka far midaad carabka waad ka hadli kartaa dadka far wan ha ka reeb cani munkari xumaantana dadka ka reeb fain lam tudiq dalika haddaadan arrinkaa karaynin ka waran maba hadli kartid baaba lagu yiri awood baa lagu sheegtay fakufa lisaanaka carabkaada reeb oo xumaan oo dhan ka ilaali ilaa min khayrin khayr mooyaane afkaada reeb afkaada hadda wax kaa hadalsiin ma jirte xumaantana waad waad ka aamusi kartaa wanaaggan aad ku hadli kartaa wardiga iyo dikriga iyo khayrka iyo daacada afkaada xumaanta ka ilaali weeyaan man kana yumin bilah walyaqul khayra wala yasmut weeyaan khayr ninkii ila eh, eh, eh, ninkii man kana yuminu billahi walyawm alaakhir bale ilahay aakhire qofkii rumaysan ah, falyaqul khayran aw liyasmut yani afkaada ilaali wey afkaada ilaali afkan waxaa weye imtixaankiisaa badan carabkan jannana waa lagu galaa wixii lagu hadlay naarna waa lagu gadlaa si sibiqayna kuu geli oo waxaad wax weyn umalaynaynin baa wax weyn hadhow isku bedeli karta oo naarku usoo dhaweyn karta waxaad wax weyn umalaynaynin oo wanaag ahna jannuu ku waajibin karaa carabka marka aada looga warhayo xadiid saxiix way xadiidku dayaalisi iyo axmed iyo xaakim iyo keyrkii soo saaray baabu wuxuu ku saabsan yahay man wasala ninkii xiriiriya raximahu qaraabadiisi fi ljaahiliyati xilligii jaahiliyada islaamka ka hor baa hadda loola jeedaa ayuu qaraabadiisi xiriirin jiray uma aslama wuu soo islaamay wixii xiriirinahaayee qabla alislaam uu samayn jiray markuu soo islaama ma loogu dari xasanaadkiisii saas ku hadlay xadathana abulyaman aakm bnu naafic qaala akhbarana shucayb ibn abi xamza can zuhri maxamed bn muslim qaala akhbarani curwa bn zubayr ana xakiim ibnu xizaam xakiim ibnu xizaam ibnu khuwaylid ibnu ht ibnu akh eh, mxuu ahaa khadiija bint khuwaylid khadiija bint khuwaylid baa idowa ana um lmuminiin radia allahu canha waardaha zawjatu rasuuli illah annahu qaala wuxuu yihi linabiy xakiim nabigu wuxuu ku yihi sala allahu aleyh wasalam waxaa la yihi wulida fi jawfi lkacba kacbada gudaheedu ku dhashay ninkan asaga hooyadiis kacbada gudaheeda ayaa ku jirta ee ku foolata halkaas ku dhashay sitiin sana baa la yihi qabla alislaam wa sitiin sana bacd alislaam boqol iyo labaatan buu gaarin way dhahan annahu qaala linabi sal l nabig wuxuu ku yihi ara'ayta umuuran nabi alla waxaad noo sheegtaa umuur kuntu an ahaa ataxanathu mid ku cibaadaysta fi ljaahiliyati jaahiliyadii min silatin qaraabo xiriirina wa citaaqatin addoommo xorayna wa sadaqatin sadaqa la bixida fa lii fiihaa arrimahaasi khayrka ah khayr baan u niyoonayoo cibaadada iga aheyd aniga ajrun ajri ma ka helayaa qaala nabig wuxuu yihi qaala xakiim ba wuxuu yihi qaala rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu yihi aslamta waad islaamtay calaa maa salafa wixii kuu hormaray oo min khayri khayra ayaad ku dul islaamtay waad ku dul islaamtay oo khayrkii isaga ahaa oo kuu yaala yaa islaamnimadii korka ka keentay isku dar xasanaadka bacd alislam iyo xasanaadka qabla alislam aa lasku kaa dari waa lasku kaa daraya a ah, waa waxaa weeyaan xumaantahaaye qabla alislaamha waa la baabin asaga alislaam yajubu maa qablahu laakin bacd alislaam qabla alislaam wixii xasanaad ah wanaagaad la timid bacd alislaam waa lagu ilahay kaama maaratay dayacayo subxaana watacaala raxmatu arxamu raxiim baa kugu dhacaysa tafsiirka waa la yirahda waxaa kaloo la yihahdaa aslamta waa la islaamtay calaa ma salafa ee bisababi ma salafa wixii kuu hormaro min khayran khayra yuu ilahay sabab kaaga dhigay islaamnimada oo ilahay hidaayada kugu siiyey xadiidku saxiix weeyaan labada macno waa la yihahda marka laakiin hadda musanifka siduu ubaabs ubaabaystay tafsiirka horey wey man wasala raxim ljahiliya uma aslama islaama maxuu leeyahay wuxuu leyahy hadda wixii wanaagaa ee qabla alislaam uu sameeyey waa la siin baabu silatu diraximi lmushriki qofka qaraabada u saaxiibka ee gaalka ah oo la xiriiriyo watahdiya in hadiye la siiyo hadiyada oo dadka muslimiinta anhayn qaraabada tihiin gaalada maxaad umaranaysa marka gaal hadii faasiqna waa sidoo kale ah, qofaa arkaysa aabahay ah, sigaar buu cabaa qaad buu cunaa a ah, ka waran bu ku dhihi qaarki qaadki sigaarka ha ugu kaalmeynin qaadkii sigaarka ha ugu kaalmeynin waa macsiye laakin xiriiri waxsii sadaqadaas waxaad maaratay eh, nafaqadii iyo waajibaadki kusaaraa sidii weeyaan xiriiri waalidka muslim waxid oo tukanaya gaalkii baa le hala xiriiriye gaalkii baa laleeyahay an ogeytay nin baa imaad wuxuu yihi aabahay qaad baa ka kari laaha iyo sigaar marka in badan haddaa ciddi keenay waan kari waayey meel tuulaha ka kari laaha inuu kusii ordo kuwa ula qayila meelaha kahe ka helayo marka biilkii yaan jeclaystay bi inaan ka jaro waxaan ku yar cadaadiye bal bal inuu qaadka daayo aan ku yar cadaadiyo yaan rabaa bu yihi marka aabahaasoo cunto ma cunaan ku helo ma cabo oo meelu saaxda ma ma rabo isbitaal ma rabo ha intan jusiyada macsiyada ee xumaanta la imaanayo waa in yare waa in gaar ahe bal intan kale ee wanaagii iyo noloshii iyo waajibaadkii kalaha xagga ka fiir baan ku taa adiga niyo qaadna usoo gedi maysa usoo gadan ma dhehaysid laakiin xuquuq buu kuu lahaa halkaa shaydanki kaa soo gelin oo aabaha xiriiri baan ku lehy weliba u laalaab wanaagga si uu hadalkaada iyo naseexadaada uqaato naseexadaas u qaato dabacsanaan badan u muuji a dadka qaar markii xoogow dhaqaalo helaan waalidkood waxay ula dhaqmayaan waxay ula dhaqmayaan si qof caadi ahoo aan macno lahayn a musey naga aamus meeshaa fadhiisiya duqa soo ma aragta nabiyullahi yuusuf alayhi salaatu wasalaam wuxuu kamid ahaa ambiyada ilahay yihi ulaaika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi markii uu ugu dambaystii uu gaaray carshigii iyo madaxnimadii uu gaaray labadii dhashay muxuu ku sameeyey wa rafaca abaweyhi sof kursiga halkan fadhiisiya duqyad halkaa noo fadhiisiya ma dhihin meesha adiga aad fadhiisato saaxato meesha ugu fiican ma rawaalka u hagaajiso carshigiibuu kor ugu qaaday oo fadhisiiyey madax baan ahay waalidkaa maad ka weynaan mawaalidkaa waad ka kori kartaa mawaalidkaa ka sarreyn kartaa soo saama macquul maa ah, dhaqanka mararka qaar adiga oo waxtar islee baa laga yaaba inaad waxhalayso oo wax si kaa noqdaan ah, oo waalidkii aad si aadan arkaynin ama u fiirsanin ama umalaynin ad uxaqirtaba intaana ogow ishu ku hayaaye waa kii ku dhalay waa tii ku dhashaye waxaad ogeyn buu og yahaye wuxuu kula soo maro galane waxaad samaynaysa wuu og yahaye ya dantaa ku qasabtay biilkii ugaa goosanin bu dhihi hadal wanaagsan bu iska kaa dhihi a oo iska kaa tawaaduci isagii baa ilmo kuu noqoni arrimahaas oo kale waxa weeyaan waa min xayثu laa tashcur oo waalidkii la bahdilaayo caasina lagu noqonayo meel aadan filaynin wey away hadda xadaثna mحamed بن سلام aخbarana cabdah iبn سlayman an cubayd الlahi an naafic an cmr ana raa cmaru cmar baa wuxuu arkay xulatan sira xulatan siyara siyaro yaan isku joog oo xariira wey isku joog xariira ama maro xariir u badan oo midabo iyo khuduud leh jeexjeexdimo iyo midabo leh faqaala wuxuu yihi yaa rasuula allah cumar law istarayta haddaad gadan lahayd haadihi maran nabiga quruxdiisa iyo wanaagiisuu jecel yahay ka warhayaa hayaa radia allahu canhu arda ma haddaad gadan lahayd haadihi marada falabistahaa aad xedato yowma aljumca maalinta jumcada ah walilwufuudi wufuuda iyo dadka wafdiga ku imaan gaal iyo muslimba idaa atowka markay ku imaadaan aad ku labisato ilaa waa wax fiicane eh qaal faqaal wuxuu yihi yaa cumar inamaa yalbasu waxaa xidha haadihi maryahan xariirta ah man dad baa xidha laa khalaqa lahu nasiibaan lahayn aakharo dharka xariirta ee sundus iyo istabraqa iyo diibaajka iyo aakharo qofaan lahayn ayaa adduunyada ku xidha oo ku hormarsada uma uhdiya linabiyi sala allahu alayh wasalam baa waxaa loo hadiyey minhaa xariirtii siiro aheed xulalun isku joogaa loo keenay nabiga alay slam hadiya loogu keenay waa ka qaatay fa ahdaa wuxuu uqeybi dadku qaybinaya wuxuu ku daray ilaa cumara cumar buu uhadiyey minhaa xulalkii iyo isku joogihii xullatan mid kamida ayuu ugudbiye u diray cumar bin khadaab xullada waa dharkii hal mar lagu labistaa la yihahdaye fa jaa cumaru cumar baa yimi ilaa rasuuli nabiga alayh salam isagoo ordi faqaala wuxuu yihi ya rasuul allah bacadta ilaya waxaad iisoo dirtay haadihi maradan xullada ee siira ah ee xariirta ah walxaal qad samictuka aan kaa maqlay qulta adoo yidhi fiiha fi lxariiri siira marada xariirada ah xariirta ee midabada leh maa qulta waxaa tidhi inamaa yalbasu haadihi man laa khalaqa lahu arkaasaan kaa hayay taasaan kaa hayay nabi allow anigana haddaad isiisay waase aakhare soo nasiib kuma lihi qaala nabi wuxuu yihi inii lam uhdiha kuma hadiyeen laka adiga litalbasahaa yalbasu baan ku yidhi aniga waxaa xidha inaad xidhatana kuma siinina inamaa hadaytuha waxaan kuu soo hadiyeeyey ilayka litabiicaha inaad gadato gadatood lacagteeda isticmaasho aw litaksuuhaa inaad marashiiso ood siiso dadka u banaan tahay ka nisaai walkufaari haweenkii iyo gaaladii aad qaraabad aheedeen oo kale fa ahdaaha cumar cumar wuxuu u liakhilaw nin ay walaalo ahaayeen min ummiya xagga hooyada ay walaalo ka ahaayeen oo mushrikin weli gaal ah oo maka jooga u diray oo hadiya ugu diray xadiidku saxiix wey liannahu mushriga shirkiga iyo gaalnimada uu la yimid baa ka weyn wax walbaba laa damba walaa macsiyata bacda alkufri gaalnima wax ka weyn oo macsiya maba jirtaba oo ninkan xariirta kufriga sidiisaba waa macsiya ziyaada dembigii kaleo dhan buu wataa markaa saasay isaga uu xidhan karaa gaalkii wixii xaaraamta ahaa oo muslimiinta xaaraamta ka ahaa saa waa la yiri oo meesha ay ku hadlaan ay leeyihiin hal ilkufaaru mukhaadabuuna bifuruuci shareeca gaalada shareecada furuucdeeda ma lagula khidaabi iyo waa lagula khidaabi laakin natiijada waa un hal natiijada waa la isku raacsan yahay wixii uu sameeyo <clears throat> gaalka xumaan oo uu sameeyo adduunyada uu ku sameeyo gaalnimadiisi iyo wixiis o dhan waa la iskugu daraya waa la iskugu daraya waa lagu cadaabi hadduu aakhirada adduunka isagoo joogo u yihahdo macaasidii kalaa aan iska dhaafi oo waan salaad baan tukan u yihahdo oo furuucdii kalaa la imaan u yihahda isagoon tawxiidsanina waxba u tari mayso waxba u tari mayso inta waa la iska marka dadka marka qaraabada ah way weliba yar qariban xumaanta iyo macaasida iyo munkaraadka iyo waxaasi dhaqankooda uu yahay si gaar ahaaneed in loo xiriiriya way sii mudan yihiin maxaa yeelay waxay soo geli waa noocoo dacwada kamid a ah. qofka aad wax siisay ee wax u tartay qalbigiisa waa soo dabcayaa waa soo jilcayaa warkaadi hadda waa dhegaysanayaa si fudud baad risaaladaadii iyo wixii aad wado fariira ayaad u gudbinaysaa maxaa li axsin ila annaasi tastacbid quluubahumu ha u ixsaan samee dadka quluubtoodaad addoonsano gacad ku dhigi fadaalama istacbada alinsaana ixsaan dadka waxaa weeyaan waxaa lagu addoonsan karaa buu leeyay waa shaacir hadalkiis de wuxuu ka wadaa alkhuduuc waliqiyaad qofka inuu ku khuduuco ku dhegaysto warkaada maqlo u maqlo gacantaad wax ka siinayso wax badan bay bedeli oo risaala bay xumbaarsan tahay dacwadan qeyb weyn oo kamida weeye waad ogtihiin nabiga alayh salaam dacwadan iyo diintan waa maal gashaday rasuulka sala la alay slam ya waxaa weye insaxa hada tacbiir insaxa hada tacbiir yani maalgashi maxaan ka wadnaa innaga waxaan maalgashanaa soomaha guryaan dhisanaa beeraan dukaamaha maalgashanaa soo ma nabiga alayh salaatu wasalaam dhaqaanihiis xagee ku bixin jiray xoolihiisii xoolu lahaaye ya qofku wuxuu siinayaa laba buurood inta udhexaysa oo ari ah xoolaah yuu siin kuwuu nabig alay slam dahab gacanta ugeliy o dhe qaado dahabka dahab dhan oo loo keenay yaman looga keenay afar nin bu uqiimiyey sal slam nin bu wuxuu boqol neef oo geel ah loo tiriyo usha loogu dhufto boqol neef oo geel oo ka warraabay maanta ya boqol neef oo geela ah bal xaggee taagan taha fiiri ma aha waxa laga hadlaya ari iyo digaagii maaha farta ka gelin ninkaa muxuu ka rabaa nabiga alay salaam wuxuu ka rabaa dacwadan iyo diintan inuu kusoo biiriyo oo weliba rekaroori intuu sameeyo tiisa ma ahee reerkiisii iyo qabiilkiisii inuu gacanta soo geliyo islaamkii si fudud oon dagaal iyo isku dhac midna aan lahayn inuu ku keeno islaamkii kusoo xereeyo soo maarti marka waxaa maksab kabiir yuu nabiga alayh isalaatu wasalaam ku kasbanaya oo dacwo iyo diina ah. halkaasee nabiga alayh isalaatu wasalaam fariintiisa iyo hadafkiisa iyo ujeedada uu leeyahay dacwada iyo diinta unbay aheyd ujeedadiisa ma ahen wax kala ma ahen rasulka alayh isalatu wasalaam ku gaal ah oo cadow ah oo muxaarib ah oo shalay hadda ay dagaalamayeen oo kasoo dababaxay raadkiisii oo isagoo hordo seeftiisii intuu gacanta ku dhigay inuu dilo damcay sf inta uu sameynay fiiri inuu dilu damcay ilahay baa ka kaafiyey subxana seeft baa ka dhacday nabiga gacanta ku qaabtay maxaa la sugayay marka ya bal horta waa xarbi laba intaasuu kusoo raad joogay saddex seefti gacantuu ku dhigay afar inuu dilu damcay oo nabiga alay slam uu ku lehay man yamnacuni minka nabiga alay slam ma ku jawaab markuu seefta ka qaaday markii dambe seefta nabiga ku dhigay muxuu sameeyey ya markuu ninka calaacalehed waa kii calaacale nabiga alay salaam miyuu dilay arsaoo yiri ya ninkii uu sii daayay ee cadowa intaasi cagamuruxa danabiga daba socday waxaasoo dhidid iyo dhafoor xumo iyo rafaal usoo maray nabiga inuu soo dilo kadib ciddoodaba ku noqday muxuu sameeyey jiitukum min cindi khayri naas buu yihi ma aha nin markii wallahi ninku nigu caaliy waa nin iska roon iyo waxma dhihin wuxuu yihi meesha ukoraysay min cindi khayr innaas dadka dadkii u khayr badnaa agtiisaan inaga imaaday bu yihi hadduu gawrici laha waxbuu ka heli laha nabig alay slam hadduu dagaal la dilo imahaan waa su dhamaan laha sooma hal qof baa dishay laakiin ninkii daaci buu noqdayba weliba markaasa waxa ku bedel wax sahlan maaha reerkii dhannaabaa soo islaamaya marka hadihi hiya risaalatu rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam wasiiratihi wa khayru lhadyi wakhayr اlhadyi hadyu muxamadi salى اllahu alayh waalihi wasalam wallah alam bilahi tawfiq sala اllah wasalam aleyh